على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد waxaynu ka bilaabaynaa aayadda afar iyo sagaashan ee ka mida suuratu tawba aayaadku waxay aada uga warramayeen u iftiiminayeen sifaadka ama tilmaamaha munaafiqiinta cudurka nifaaqa la idhaahdo oo xaqiiqadiisa iyo muuqaalka uu leeyahay in fara badan aayaadku ay ka warramayaan intaasina tilmaanay kaaga filanta baa aayaadku ay ka warramayeen cudurkaasi kawhayo waa laga feejignaan qofka aanu hayna inuu ka digtoonaado weeye axadu aclaami salaf culimmadii hore mid saalix oo ka mida baa wuxuu lahaa nifaaqa ama munaafiqnimada waxa ka aamin noqda qof munaafiqa waxa ka cabsada qof mu'mina macnaha ka cabsigiisa laftiisa nifaaqa <clears throat> cudurka nifaaqa la ydhaahdo ayaa wax dhana waaya nifaaqu ama qofka munaafiqu waa qof waddaba soo xidhayn mabda'na aan lahayn meeshii ku soo adkaataba dariiqadii uga siiban lahaa unbuu isku dayayaa ilaahay wuxuu uhi yactadiruuna ilaykum way idiin cudurdaaranayaan munaafiqiintu idaa rajactum ilayhim markaa ku soo noqotaan ee dagaalka tabuu ka soo noqotaan qul waxaad tidhaahdaa laa tactadiruu waxba ha noo cudurdaarannina lan nu'mina lakum idiin rumayn mayna waxaa sheegaysaa qad nabba'ana allaahu ilaahay baa nooga waramay min akhbaarikum wararkiinna warkuna waa kuu ilaahay sheegay wasayara allaahu camalakum ilaahay baa camalkiinna arkaya arki doona wa rasuuluhuba arki doona uma turadduuna waxa la ydiin celin ilaa caalimi alghaybi washahaada ilaaha waxa maqan iyo waxa muuqdaba isku sii ogsoon fayunabbi'ukum wuxuu idiin warramayuu idinka xisaabin doonaa bimaa kuntum tacmaluun wixii aad samaynayseenna camal ahaa ee foosha xumaa sayaxlifuuna billaahi lakum ilaahay bay ku dhaaranayaan munaafiqiintii oo idinka idiin dhaaranayaan idanqalabtum ilayhim marka u soo noqotaane madiine ugu timaadaan litucriduu canhum si aa uga sii jeedsataan oo aydaan waxba u yeelin fa acriduu canhum ka sii jeedsada oo iska dhaafa innahum munaafiqiintu rijs waa wasakh weeye dad quruna weeye wa ma'waahum jahannamu hoygoodu waa naarta jahanamo laydhaahdu ilaahay ku uruurinayaa jazaa'an iyaduu ka abaalinaya bimaa kaanuu yagsibuuna wixii ay samaynayeena camal ahaabuu ka abaalinaya yaxlifuuna laku munaafiqiintu way idiin dhaaranayaan macnaha walaydinku khaarajinayaa litardaw canhum si aa uga raali noqotaanoo isaga daysaan fain tardow canhum haddaa ka raali noqotaan idinku nabi muxamed iyo asxaabtahu haddaa ka raali noqotaan fa ina allaha laa yarda ilaahay kama raalli ahaa can ilqawmi alfaasiqiin dad ilaahay ka fogaaday ilaahay dee kama raali ahaa marka raali noqoshiinu muxuu qabanayaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala cidda uu ilaahay dabagalo kabti ma yeela cidduu ilaahay fadeexadaynaya yufadixu fii qacri beyti gurigiisa salkiisa ayuu ku fadeexadaynaya rabbuna subxaanahu wa tacaala sawirka aayaadku ay soo dhigayaan waxa weeye iyadoonu weli nebigu madiinaba ku soo noqon oo uu joogo tabuuk ayuu ka sii warramayaa munaafiqiinta madiine joogaa waxay samayn doonaan waa munaafiqiintiioo markuu nebigu soo dhowaaday isku sii uruurinaya oo sii rasaynaya wixii ay nebiga ku khaarajin lahaayeen waxay ku cudurdaaran lahaayeen beentii la sheegi lahaa jaranjarada ay beyntaasi leedahay wallihii lagu adkayn lahaa ee beentaa lagu rinjiyeyn lahaa waxaasaa laga sii wada hadlaya marka siduu ula dhaqmi lahaa nebi maxamed iyo asxaabtiisu keligii nebi maxamed arrintu ma khusaynayso waa isagii asxaabtiisaba waayo keligii maaha nebigu waxau leeyahy taageerayaal iyo ansaar marka isagiiyo taageerayaashiisii nebi maxamed la socday naftooda iyo maalkooda huray baa ilaahay halkanuu la wada hadlaya marka aa ku noqotaan waxaasid odhanaya waxaasid odhanayaan idinkuna saa ugu jawaaba saa ugu jawaaba iyagu waa sidaasoo waa sidaaso xaalkooda caynka <clears throat> waaya waxaa ka muuqda marka aayaadka munaafiqu qaacidada meesha aynu ka faaidaysana waxaw munaafiqu ilaahay iskama dhise eh ummadda uu u muuqdaabuu iska dhisaa ilaahay xaggiisana iskama eego arrinta qofka muuminka ahina waa sidaa cagsigeed qofka muuminkaah ilaahay buu iska dhisaa oo uu iska eegaa oo uu raalligeliyaa haddii dadkoo dhan aad raalli raalligelayso fii sakhatillaah adigoo ilaahay ka cadhaysiinaya ilaahayna wuu kuu cadhoon haddaad ilaahay raalli geliso oo wixii xaq ah aad ku raalligelisana dadkao dhammiba ha cadhoodeene ilaahayna dadkuna way kaa raalli noqonaya leanna quluubtooda isaga haya markaa midhka aynu ka faa'iidaysanay waa kaa weeye way idiin cudurdaaranayaan kolkaa ku noqotaan waxbaha noo cudur daaranina dheh lan nu'mina lakum horeynuusoo tilmaanay erayga aamana haddii bay ay ka daba dhacdana rumayn bay noqotaa haddii laami ay ka daba dhacdana u rumayn marka lan nu'mina bikum maahe waa lan nu'mina lakum munaafiqiintii idiin jiibin mayno oo idin odhan mayno waa runtiin waayo ilaahay baa warkiinna noo sheegay asalkeedabana kolkuu war ilaahay sheego ka bani aadamka lama keeno meesha makhluuqa warkiisa lama a keeno ka ilaahay kaa ilaahay bay ugu dhantay qofkii iimaan leh qofkii iimaan lihii warka ilaahay war kale ma barbargeliyo saa daraaddeed baa inagu warbixinteenna iyo xaqaa'iqeenna waxaynu ka qaadanaynaa waxyiga iyo qur-aanka marka haddii ummaduhu diraasaday doonayaan ay isu keenaan khubaraday doonayaan ay isu keenaan faalladay doonayaan bixiyaan oo kii ilaahay uu khilaafaya dee ka ilaahay unbaa la dhagaysanaya sidaa daraaddeed baa dadka muslimiinta ahi markii ay islaamkooda ku toosnaayeenee qawadka iyo saluuggu aanu ku imanin aayaddii xadiiska la rumaysan jiray iminka baryahan dambe khabiir hebel waxaad arkaysaa dadka qaarkooda warbixin bay bixinaya <clears throat> warbixintaa qofku wuuga helayaa daliilo badan qur-aanka iyo xadiiska laakiin wuxuu isku dayayaa inuu gaal hebel wuxuu yidhi gaal hebel wuxuu yidhi gaal hebel wuxuu yidhi si loo rumaysto si loo rumaysto oo tii qur-aanku uu sheegay waxaabuu ka doorbidayaaba tan gaalku yidhi arrin waa murugadeeday leedahay qad naba'ana allaahu min ahbaarikum nin ilaahay u warramay muxuu kaluu doonayaa ilaahay wasayara allaahu camalakum warasuuluh ilaahaybaa arkaya camalkiina iyo rasuulkiina rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ilaahay iyo rasuulkiisaba camalkiina way arkayaan markaa kol hadduu ilaahay arkaya insaankaa waa laga ciilaaya waxaa la idiin celinayaa ilaa caalimi alghaybi washahaada waxaa laga ciililaya kol haddii aakhiro ilaahay la isla hortegi doono camal kastoo la sameeyey ilaahay baa malafkiisa iyo faylkiisa la horkeeni doonaa markaasuu soo kala bixin doonaa malaa'igtii aan waxba dhaafayn iyagoo u heelan wuxuu idiin warramayaabay aayaadku marar badan yidhaahdaan fa bimaa kuntum tacmaluuna camalkaa samaynayseen buu idiin warramayaa miyaad u malaynaysaa intoo looga sheekeeyo in la dhaafayo maya macnaheed waxa wey kol haddii la camalkiibaa ilaahay la horgeeya camalkii munaafiqa dabeetana warbaa la sheegay in looga waramayo munaafiqibaa looga waramaya miyaa lagu daynaya talow maya meesha intoo lagu qanciyo la hor keeno laydhaa iqra kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiban kitaabkaagu waa kan ee ahri isagaaba maanta kugu filane waxallo wixii uu soo maraybaa dib cajaradiibaa dib loogu celinaya waa si loogu qanciyo waa si looga gar helo waa si xujada loogu oogo intuu dhabanada qabsadaabuu ayaa wuxuu leeyay maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaha wawajaduu maa camilu xaadira walaa yadlimu rabuka axada waryaareen waryaa badanaa waxaan lasoo qoray buuri wax alla wixii aan adduunyadii soo samaynaya oo dhan wax laygu dhaafay maleh sawtan wixii o dhan lasoo tubay waa murugaysan yahay munaafiqiintu mar kale ilaahay bay ku dhaaranayaan ida nqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun saasuu dhahay marka nebi maxamed oo imminka waxaad joogtaa tabuuka aad madiina tagto ogow dad baa ku hor iman doona munaafiqiina markaasay si ay ku raaligeliyaan oon loo ciqaabin oon loo dabagelin waxba qiran maayaane way sii jeedsan doonaan manaa si ay uga sii jeedsataan litucriduu canhum ayay cudurdaar oo kanaa jiro abartii baa dhalaysay oo geelii baa hallaabay oo Eh, reerkii baa filiqsanaa ina buyuutana cawra laxzaab ah guryaha iyagiibaa cawra ah cawra maxaa loo yaqaanaa oo xaqaawan gurigiibaa qaawan macnaha daryeel baan meeshii jirinoo hawlihii o dhan baa isku dhalaalay oo waxaa loo baahday wax maamula marka maanaan hadhina ummaddan oo dayacan baan horfadhi ayaanu horfadhinay waxaasaa la odhanaya iyagu sidii ay doonayeen in looga sii jeedsado si aan ahayn buu ilaahayna yidhi uga sii jeedsada sii jeedsiga ay doonayeen waa sii jeedsi wax qanciya lagana raali noqdo laakiin kan ilaahay uhi fa acriduu canhum ka sii jeedsada waa sii jeedsi qof la nacay qof la nacay oo marfuud ah oon waxba laga rumaysanayn sii jeedsigii weeye qiimayntu ilaahay saaray waxa weeye innahum rijs waa wisikh bal ilaahay kariimka ahaa ee wanaagsanaa ee casiiska ahaa ayaa kelmaddaa ugu dhawaaqo ugu yeedhiyey subxaanahu wa tacaala aayaddii kalena waxay inama almushrikuuna najasum halkana rijsun rijsigiiy wasakh iyo nijaasta iyo de waxaa loo isticmaalaa waxa aad u xun aad u xun baa loo isticmaalaa kolka ilaahay shaaric ahaa hadduu eraygaa dadka uu ku tilmaamay tilmaanta ah saabuun kasta hadduu ismariyo iyo shaamboo kasta iyo cadar kasta ma udgoonaanayo waayo wasakhdu waa laba qayboodoo midna jidhkaa wasakhooba midna ruuxda tan jirku waa iska saal nabiguu ka warramaa waxau ihi subxaana allah ina almu'mina laa yanjus ilaahayda xumaan ka hufana qofka muuminkii maba nijaasoobaba leannahu ruuxdiisiibaa u nadiifa kol haddii ruuxdiisa iyo qalbigiisu saaf yahay u cad yahay wasakhda iyo jidhkiisu may dhaawicin waxba ma yeelin inkastoo waajib ay tahay inuu iska maydho ilaahay ku ammaanaya xagga dambe haddana ruux wasikhowday iyo jidh wasikoobay lasma barbardhigi karo weligiiba ha cadaado oo ha dhalaalayo oo ha nuurayo ha iftiimayo muuqaalkiisa laakiin kol haddii qalbigu madow yahay fa innaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur marka nijaastan lama sheegin culimmada islaamka o dhami gaalka munaafiqa iyo mushrigaba inuu jidhkiisu nijaasaysan yahay wax sheegay waa naadir waxaan u malaynaya ibnu xasam iyo qolyaha qaarkood ayaa yidhi maca jidhkiisaa nijaasa inkastoo dee jidhka laftiisuba qof kol haddaanu ilaahay caabudaynoo cibaado ilaashanaya aanay jirin dee sarajooga ku talleejiyo dabeedna sida ayga wax ku duldulayaa oo isagoo dhex jooga biyihii u badnaa wax nijaas laydha aanu iska ilaalinin oo taasi shuruuddiisa aanay ahayn oo taasina ay iska jirta halkeeda weligii reer magaal kasta ha ahaadee haddana nijaastan aayaadku ay tilmaamayaan waxa culimmadu ay isku waafaqsan yihiin inay tahay nijaasta ruuxda waa nijaas macnawiya taasaa ilahay uu ku tilmaama weligaaba adugu ammaan weligaaba ka dabadhac weligaaba u waalo ilaahay wuxuu idhi inahum rejs waa wasakh kuwaas halkay gelayaanna waa naarta bimaa kaanuu yagsibuun anna dulmiina waxay kasbadeen munaafiqa mar kale wuxuu ilaahay ku celiyay yaxlifuuna lakum litardaw canhum nimankaasi way idiin dhaaranayaan si ay idiin raaligeliyaan wallahu qofka mu'minka ah waa qaalibu ku yahay waxaad ku dhaarataa waa waxa agtaada ugu weyn waxaynu ku dhaaranaynaa ilaahii wax aynu qadarino ugu weynaa subxaanahu watacaala marka meel uu qofku dhaafaya ma aha wallo wax uu fudaydsanaya ma ah waay haddii haddaba qofka walluhu la fududaado diin iyo iimaan baan jirin munaafiqiintu muraadkooday ku qabsadaan wallaha iyo kitaabka ay marayaan ama madax kursi ha ku fuulayo ama lacag ha ku qaadanayo ama qof ha ku khiyaamaynayo <clears throat> iyadoo wax dhacay baa la leeyahay ha la dhaariyo isaga laftiisuna uu ku qalacsan yahay been wax dhacay waaba dhan tahayba waa dariiqo ama muftaax wax lagu furto oo lagu xalaashaday u noqotaa qofkaan iimaan lahayn wallaha dhowrayn si aa uga raali noqotaan ilaahay xaggiisa ma eegayaa yurduuna annaasa fii illaah dadkay raali gelinayaan iyagoo ilaahay ka cadhaysiinaya waa taa aayadda ilaahay uu kusoo gebagabeeye fain tardaw canhum fa ina allaha laa yardaa can ilqowmi alfaasiqiin haddaa idinku ka raali tihiin ilaahay kama raalli aha ilaahay kama raalli aha nimanka halkaasaa warkoodu maray cudurkaa ku dhacay tallaabooyinkooda dareemadooda mowqifka istaageen intaaba iska ilaale al acraabu buu ilahay yidhi reer tasniif bay aayaadku wadaan ilaahay ummadiisiibuu qaybinayaa ilaa afar qolo halkan aynu ku arkayna laba qoloo muminiintaoo miisaan weyn leh laba qolo oo eh, reer miyiga ka mid a ah. laba qolo oo eh, munaafiqiinta ah ayaa la qaybinaya iyo laba qoloo kale oo dagaalkii kasoo soo hadhay oo muminiin simbirraxbay ah ilaa lix sideed qaybood baynu arkaynaa oo tasniif tasniif baa dadka lagu samaynaya sida loo tasniifku macnaa waxa wey qaybin sida loo qaybinayaana saynu xalaba ka soo warramayn maaha jinsiyadahooda kani waa afrika iyo kani waa aasiya iyo kani waa wadan hebel ma ah sida imika loo qaybiyey iyadoo qaybtan laga dagaalamayo maaha waa qabaa'il sidaynu waxu qaybinno kii yeedha iyo kii meel istaagaba waa qolama baynu dee tasniifkeennu yahay ardaagu ahaa ewel xaggaana ma aha tasniifkii dabaqadana ma aha dabaqadee buu ku jiraa ma dabaqada koowaad mise ta labaad mise tasniifka tasniifkii rag iyo dumarkana ma aha laakiin waa tasniif min xayu lcamal xagga camalka ah ilaahay dadkan wuxuu ka doonayaa ka dhexeeya isaga iyo dadka camal waxbuu ku adoonsaday waxbay ku howlan yihiin waxbaana loo abuuray wixii keebaa yeelay keebaa ka agdhow keebaa ka fogaaday keebaa ku gaboodfalay keebaa ka run sheegay waata aayadan hore waxay leedahay wasayara allaahu camalakum wa rasuulu aayadda dambena waxa aad arki doontaa iyadoo ilaahay u leeya waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum wa rasuuluhu wlmuminuun wlmuminuun ba halka dambena lagu daray marka camal baa la sheegaya camal saa u fahan ilaahay adoomaha camalba ka dhexeeya abtirsiimaka ma dhexayso marka tasniifkan iyo qaybintan dadka la qaybiyey munaafiqiintii waa kuwa reer miyiga waa kuwan asaabiquuna alwaluun wa minhum waa kaas weeye alacraabu buu ilaahay reer miyigu ashaddu iyagaa daran kufran xagga gaalnimada wa nifaaqan iyo munaafiqnimada wa ajdaru iyagaa u dhow reer miyigu allaa yaclamu inaanay garanin xuduuda maa shay heerkii iyo xadkii anzala allahu calaa rasuulih ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku soo dejiyey xeerarkiisa iyo nidaamadiisa inaanay garanin iyagaa u dhow wallahu caliimun xakiim ilaahay cilmi iyo xikmadba leh wa min alcaraabi reermiyiga waxaa ka mida buu ilahay yidhi mar labaad man mid baa ka mida yunfiqu yatakidu ka dhiganaya maa yunfiqu wuxuu bixinayo mahraman cashuur sakadiiyo sadaqada cashuur iyo qasab buu arkaya wayatarabasu bikum wuxuu idinla sugayaaba addawaa'ira balaalooyinka ilaahay balaayaa ku rida buu leeyahy muslimka calayhim daa'iratu saw xumaanta wareegaysaa dushooda ha ahaato wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlaya wax walba ogsoonoo idinka warramay kuwa ah wa min alacraabi reer miyiga waxaa ka mida man dad baa ka mid ah yuminu billaahi walyowmi alaakhir ilaahay aakhira rumaysan iimaan leh wayatakhidu ka dhiganaya maa yunfiqu waxa uu bixinayo qurubaat waxa loogu dhowaanayo cinda allah ilaahay agtiisu ugu dhawaanaya wasalawaati rasuul salaadaha macnaha ducooyinka nebigana wuu ugu dhowaanayaa wuxuu bixinayo duca nebi aad ku heshid buu leeyahy kuwaasina waa ka mida ogaada alaa hooya innahaa waxa ay bixiyeen qurbatun lahum dhowaanshay u tahayoo ilaahay bay u dhowaynaysa sayudkhiluhum allahu fii raxmati ilaahay naxariistiisuu dhexgelinayaa iyo jannadiisa iyo raali noqoshigiisa in allaha hafuurun raxiim ilaahaybaa dembiga dhaafo naxariista tasdiifkiisaasuu dhacay marka reer midigii saddexdaa qaybood baa ilaahay ku dhigo alacraabu wa min alacraabi alacraabu saddexdaa jeerbu ku celiyay laba qolo eed baa dusha loga tuuray qolana waa ammaananti marka halkaa waxaad ka arkaysaa beersantkooda ama nisbada intii badneed xagga kale u janjeersameen reermi macnaha aayaadkan marka reer miyiga ilaahay si gaara ah u calaamadinayo intii horaa munaafiqiinta waxaa aayaadku ay ka soo warramayeen kuwii madiina deganaa ee reer magaalka ahaa munaafiqiinta laga warramaya ee tilmaamahooda la xusayay ee nabiga hor imanaya ee murankan faraha badan iyo dhaartan iyo waxaawadabaa u badnaa magaalada waaba laga yaabaa marka wax la qiimeynayo munaafiqow halkeed joogtaa haddii la yidhaahdo wakhtigaa oon aayaadkani soo degi lahayn in la yidhahdo magaalada munaafiq waa magaalo <laughs> ama reer miyigu ay idhaahdaan dee munaafiq waa reer magaal ay idhaahdaan baa dhici lahayd laakiin dadka xanuunkan qabaa inaanay ku egayn magaalada keliya ee miyigana loogu talagelaya aayadahani ay xuseen dadka cudurka nifaaqa la yidhaahdo qabaa waa qof kastoo diinta ilaahay aanay ka dhabahayn oo diinta ilaahay saluugayoo meeraysigaa bilaabay miyiba joogee markaasaasaa ilaahay u xusay iyagiina saasaanay haydoo munaafiqiintu had iyo jeer marka ay dadka waswaasinayaan marar badan reer miyiga iyaga waxay ku istaari jireen furaha degdegay ku istaarmaana qabyaalada tolaayay kasoo kaca ayaa iyaga aada loogu istaari jirayba marka saasaa ilaahay uga waramay dadkuna xumaan iyo samaan iskuma wada raacsana sidaa aayaadka aad ka arkayso qulhiblaayana iskuma wada raacsana umadhiblaayana iskuma wada raacsana ilaa naadir mooyaane biiyo magaalo toona wax xumaan iyo samaan isku raacsani ma jiro oo sidiisaba dabeecadda bani aadamka habka ilaahay u abuuray ayaa waxa ay tahay qofku inuu shar iyo khayr isugu jiro dadkuna shar iyo khayr dad khayrle iyo dad shar leh ayuunbay isugu jiraan wax kala daaya ummaddii fircoon uu horboodayo ilaaha u sheegtay nimankii faraacinada la odhan jiray haddii aad akhrido suuratmuminuun suuratul haafir waxaad <coughs> arkaysaa nin la tilmaamay inuu fircoon qoladiisa ka mid ahaayo iimaankiisa qarinayayoo muxaadaro dhan jeedinaya muxaadaraadkii iyo maqaaladii manaa bayaankii rasuulku uu jeedin lahaabu ninkaasi jeedinaya markaad dib ugu noqotaad aayaadka arido waaya wa qaala rajulun muminun min aali fircawna yaktumu iimaanah iimaankiisuu qaranayay mumin buu ahaa fircoon qoladiisuu ka mid ahaa saase aayaddu cadaynaysa intaasoo aayadooda isku xigaa ka waramo kelimaadkiisa dhexalgalka ah sidaa daraaddeed baa qur-aanku waxau ina barayaa dadku amaba qofkuba maadaam shar baraxla unaanu ahayn shar iyo khayr isugu jiro qofka inta la kari kara in sharkiisana la riixo khayrkiisana la baadi doono ilaa in laga quusta mooyaan reermiyigii baa ilaahay ui waxa waa kuwa daran kufran wa nifaaqan saddex arrimood baa ilaahay uu ku yeeday reermiyigaa <clears throat> munaafiqiinta ahaa waa kuwa daran xagga kufriga iyo gaalnimada waa kuwo daran xagga munaafiqiinta xagga munaafiqnimada waa kuwo daran xagga jahliga diinta saasaa ilahay isu raacay way kufri badan yihin way munaafiqnimo badan yihin way jaahilnimo badan yihin waa dadkii markaa ka baxsanaa magaalada madiina ee cudurkan qabay wa ajdaru ajdarku waxa way axraa iyagaa u dhow allaa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuuli wixii ilaahay rasuulka kusoo dejiyay xuduudiisiiyo nidaamkiisa inaanay garanay ka jaahil noqdaan iyagaa u dhow oo reer magaalka uga dhow waa mid reermiyigii waxaa ka mida ah baa ilahay uhi mar labaad mid waxa jahligaa iyo dhibaatadaa waxa ay ku darsadeen waxa ay bixinayaane maalan sikadoo kale ah man yatakidu maa yunfiqu maqraman wuxuu bixinaya maqram buu ka dhiganaya maqram waa gashi oo kale sidii wax qasab ku ah sidii wax cashuuroo kale ah ee aan cibaado ahayn macnaha uma arkaya wuxuu bixinaya wax cibaado ah laakiin wuxuu arkayaa wax qasaboo laga maarmaanoo lagu qasbay sidaa daraaddeed baa dadkii ridoobay ee islaamka ka noqday markuu nebi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam ilaa carab inteeda badan islaamkay ka noqotay imtixaanaadkay ka mid ahay imtixaankii abubakar soo waajahay ee quwadda ilaahay uu siiyey ee cilmiga uu kaga dabaashay waxaa ka mid ahaa carab inteedii badnayd islaamka way ka noqotay wakhtigii nebi maxamed dhinta reermiyigaasaana u horreeyey waxay idhaahdeen dee ilaahay wuxuu uhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum nebigaa lagala hadlay sekadee dee seke nagu waajibtay ma jirto markii dambena islaamkiibaabay diideen maka iyo madiina iyo daa'if intaasoo kooban iyo meel xagga hajaro laydhaa <clears throat> dhowr meeloodoo noocaasa ah mooyaane intii kale waa ka noqdeen bifadli illaah dagaalkii asxaabtu ay la galeen ayaa ay ku kala hadheen dadkii oo lagu soo celiyey marka qaybtaasina waa ka mid weliba waxa ay ku socdaan dareen aada u xuno wayatarabasu bikum dawaa'ir daa'iradu waxa weeye balaayooyinka wareegaya balaayooyinka wareegaya inaanay dadka u dhaxaynine muslimka ay ku dhacaan bay jecelyihin oo iimaanla-aanta iyo munaafiqnimaday ka mid tahay inay isugu kaa mid noqoto gaal iyo islaam wixii ku dhacaya laakiin iimaanka qofku waxa uu sheegayaa ee wanaagsani in muslimkana guusha iyo nabadgelyada iyo naxariista uu qofku la jeclaado ka bilaa iimaanka ana dee halaagu inuu ku dhaco u la jeclaado ilaahayna waa kaa isagaaba dusha uga tuuro calayhim daa'iratu sawd dadkii haddaba reer miyiga ahaa dee meel fog baa lagaga soo hadhaye haddii aan wax laga soo reebi lahayn de u dhammaan lahaydba saa daraaddeed ayaa ilaahay isaga addoomihiisa ka warhaye cadaaladda qur-aanka ayay ka mid tahay ciddii wanaagsan inaan mar laba laga tegay ciddii wanaagsan wanaaggeeda in eh, la xusayo wa min man yuminu billaah walyowmi alaakhir wayatakhidu maa yunfiqu qurubaat reermiyigii waxaa ka mida mid rumeeya ilaah rumeeyey qiyaamaha wuxuu bixiyeyna ilaahay ugu dhowaaday iyo ducada rasuulka macnaha waa dad wanaagsan oo iimaankoodu dhabyahay kuwaasna waa kan nimanka iswada raacinina marka qurubaat waa dhowaansho ilaahay buu ugu dhowaanaya salawaat rasuul wa qurubaat lisalawaati rasuul ducooyinka nebiga ilaa qofka wax bixinaya ilaahay wuxuu ku amray nebi maxamed inuu u duceeyo ku saliyo ka sadaqada bixinaya ku salli baa le sadaqada qaalinimadeeda weliba sekada wuxuu qofku ku mutaysanayaa salliga rasuulka sala allahu caley wasalam rasuulkii lagu salliyayay ayaa la adiguna ka sekada bixinaya ku salli waataynu dee arkan arki doona wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum ducadaadu deganaanshay dadka ute u ducee sidaas weeyo ilaahayna uu ka markhaati furay wixii ay doonayeen inay heleen alaa inahaa qurbatun lahum sayudkhiluhum allahu fii raxmati ilaahayna way u dhowaynaysaa rasuulkana way u dhowaynaysaa jannana way ku helayaan guud ahaanba laakiin aayaadkusaa ha u hadlaane haddana dadku iyadoy wada muslimiin yihiin xagga nusuusta marka aad eegto dadka reer miyiga ahi way iska dhacdaa inay ka yaraa qallafsan yihiin dadka reer magaalka ah wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa rijaalan wamaa arsalnaa min rasuulin waxaan ilaa rijaala nuuxii ilayhi min ahli lqura aayadda waxaa ilahay uu ku tilmaamayaa inaanu rasuul soo dirin nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka hor ilaa rijaalan rag unbay ahaayeen rusushu ilaahay soo dirayay min ahli lqura oo magaalooyinka dadka ka yimid ka mid macnaha waxay ahayn ragna way ahaayeen ee dumar may ahayn reer magaalna way ahaayeen ee reer miyi may ahayn waa midh jira weeye midhka labaad marka aad u fiirsato had iyo jeer siday nebi maxamed ula dhaqmi jireen calayhi salaatu wasalaam dadka magaalada jooga iyo dadka miyiga joogaa way yaro kala duwanaayeen oo dadka miyigu si uunbay u yaro kakanaayeen markaase asxaabta qaarkood waxay lahaayeen waxaanu jeclay in nin reer miyi uu yimaaduu su-aalo kowkow ah nebiga noogu tuuro qaaraanu anagu kala xishoonayno oo yar aad laakiin dee markuu u dhiiba nebiga su-aalaha aad adag cilmi badan buu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waaya maalin maalmaha ka mida ayaa waxuu wax wacdiyayay zayd ibnu sawxaan ninkii la odhan jira muxadidka ahaa uu gacan la-aa dagaaladii lala galay reer faris ayuu ku gacan beeloo gacanta bidixay ku gooday nin reer miyaa dhagaysanayay markuu warkii dhammeeyey iyo xadiiskii uu dadka u jeedinaya wacdigii ayuu kii reer ahaa yidhi wani xadiiskaaguna wuu wanaagsan yahay gacantaada go-ana waan ka shakisana waaye oo maxaad kaga shakiday buuli dee waxaan kaga shakiyey marka waxba ma laga yaabaa buu le inaad waxxaday ilaan berigaa xeer waxaa la oogi jiray xuduuddaa la oogi jirayo dee qofka gacanli waxaa laga yaabaa inuu waxxadayba marka ninkii sheekh ahaa wuxuu leeyahy ma laga yaabaa inaad waxxaday <laughs> ninkiibaa markaa uu la hadlayo wuxuu ihi maa yaribu ka min yadi inaha shimaal oo maxaad kaa shakisiyo waaba bidixdii sowtan midigta iifayow walaahi anagu ma kala naqaana buui haddaanu reer miigenahay muslimku markay gacmaha jarayaan bidix iyo midigkay jaraan bidix iyo midig dee kala jara miyaanu kala naqaana anagu miday jaraan ma naqaaneen dabeedna wuxuu yihi ilaahay baa run sheegay markii uu yidhi sadaqa allah alacraabu ashaddu kufra wanifaaq aayadan usoo qaat ilaahay runbuu sheegay markuu reermiyigu yidhi markuu reermiyiga ka warramaya kolkuu yidhi nimankaas inaanay xuduudda iyo nidaamkaiyo xeerka qur-aanka garanin iyagaa udhow waar sawtan midigtaa dadka lagu horraysiiya ama bidix baa lagu horraysiiya yaa miskiin waaya mar labaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi niman reermiyiga xadiidku saxiixu muslim buu ku sugay oo caaisha warinaysa marka waxay arkeen caruurtii yaryareed isagoo nabigu ciyaarsiinaya oo xasan iyo xuseen iyo dhunkanaya oo kuwu dhala iyo kuwa kaleba ay ka agdhow ay ku ciyaarayaan kolkaasay idhahdeen atuqabiluuna sibyaan waraggiina waa weyne carruurta miyaa dhunkataan wallaahi annagu inaanaan dhunkan toban ciyaalaan leeya weligay mid maan dhunkanin buu mid ku yidhi oo sidaan odhanayaa buu yidhaahay haddii uu naxariista qalbigaaga ka siibay anugu maxaan ku qaban karayaa macnaa ilmo yaroo loo naxariistoo la dhunkadoo lasoo dhaweeyaa waa naxariis qofku leeyahy waaya waxaa kale oo jirta afar maaragtay nebiga laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam derajadiisa xasan ayaa culimmadu ay ku tilmaamaan waxa uu leeyahay afarkaas xadiidkaas albaadiyata jafa qofka baadiyaha degaa wuu qallafaa waman ittabaca sayda qafal qofka had iyo jeer ugaarsi uun ku noolina qaflad baa ku yara dhacda waman ata sultaana ftatan qofka maamulka uun hadiyo jeer shaxaadee dabagalaana wuu ibtiloobaa saddexdaa xikmadood ayuu sheegayaa xadiidkaasi in habata waaya markaa si kolka loo eego dadku dadka kama liitee dee dadkunbay ka mid yihiin laakiin duruuftay ku nool yihiin baa duruuf adaga waana wax jiro wey duruufta ay ku nool yihiin waa duruuf qofkii aanay u saamaxaynin inuu waxbarasho badanoo maadi iyo diiniya helo dad badan oo isdhex mara oo ummado kala duwana wax badan bay kala faa'iidaystaan oo khibrad iyo reer magaalnimo iyo degganaanshaba leh markuu qofkii dee ugaadh iyo xoolo iyo meel cidlo ahun ah ku nool yahay wuxuu baranayaana aanu jirin diin iyo duunyana waxway ka dhinaanayaan dabcan markaa dabeecadda iyo duruufta uu ku nool yahay ayaa keenaysa haddii dhaliili jirto mararka qaarkoodna dee way dhacdaa inay dadka magaalada ka wanaagsan yihiinoo xagga daacadnimada iyo mu'aamarad yaraanta iyo khiyaamo la-aanta iyo intaba way kaga wanaiyo xalaalcunka ku dartaana xalaalcunka aakhiru zamaanka wuxuu nabigu tilmaamaya caleyhi salaatu wasalaam magaalooyinku marka ay fasahaadaan qofka muslimkaa xoolihiisa waxa ugu fiicani wuxuu noqon doonaa xoogaa adhayahoo uu dhaqdo yarca biha shacafa aljibaal isagoo ku raacaya buuraha dhexdooda iyo kaymaha iyo hawdka oo waxaa ka soo go-a xoolaha xalaasha ah uu iska cunaun halka magaalada ribe iyo dig iyo dam iyo xaaraan la isweydaarsanayo oo waxa faraha badana lagu hayaa oo xaaraan yahay xalaashu baadiyahay ku dambayn doontaabuu nebiguhi caleyhi salaatu wasalaam marka waxaan runtii la dafiri kara in wakhtigeennan aynu joogno in dhibaatadu ay u badan tahay dadkii miyiga bahal balwad la idhaahdo balwadii magaalada uun la moodayay baadiyihibay imaka rar dhigatay ardaagii geelaa wuxuu noqday mafrish mafrish buu noqday lagu qaylayo oo jaadkiiyo sigaarkii maaragtay loo cambiranayo dadkii waxay siisanayaan caanahoodii iyo subagoodii iyo cadkii xoolaha jaad iyo waxay siisanayaan iyo sigaar ayay siisanayaan iyo waxaan waxba u tarayn marka duruuf adag bay runtii ku nool yihiin dadkaa qofkaas halkuu ku dhashay siduu isagoo saa uu joogo isagoon cidna arag diinna waxba ka baranin dadna waxba ka garanayn buu ku gaboobaya ku guursanaya silsiladaa saasay ku soconaysa marka gurmad bay mudan yihiin xaqiiqatan dadka ku nool eh, dhulka fogfog magaalooyinka ka fogfogay eh, dadkii aqoonta lahaa iyo dadkii wax faa'iidayn karayay iyo dadkii dadka waxu sheegi karayana magaalooyinku ma iskaga urureen oo macaanjecelunbay noqdeen sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay eh, cid waliba miyiga cidda ka degan in lagu xisaabtamo oo ama madaaris loo dhiso masaajidada loo badiyo jawlaad dacwiya lagu sameeyo oo loo gurmado dadkaas haddii aad maaragtay bareerkiina inta miyiga ka degan intood u tagta aad soo dhex marto waxaad arkaysaa caalamka ay ku nool yihiin inuu yahay caalam kaleba oo jiniya insiga udhexeeya inay ku nool yihin baad xaqiiqatan arkaysa marka dadkaasi gurmad bay u baahan yihin weliba dadka had iyo jeer magaalooyinka waaweyn kasii fogay qaarkood baa markaad dhex marta waxay ku odhanayaan intaanu su nimaadnaabaa waxaanu weynaa ciidda waxna tukiyaba dabeetana intoonu isalaanun baanu iska kala dareerna qaar kale waxay ku odhanayaan markaanu qof naga dhinto dee waanu aasnaa uun wadaad kolkaanu hella uun ayuun baanu aadar halkaa mid baanu bere ku aasnaye ku tuko markaanu mid mehersanayno muddo dheer baa wadaad la daydeeya inan iyo inan iswato guri ku jira habeenno dhan oo wadaad loolaayah markaa dee xilkoodu kollay inagu ina saaran yahay in wax laga sheego lagu wiirsadaa adunbay dembi kugu tahay laakiin dadka dhibaataysane duruufaysanee adiga kula dhashay mas-uuliyaddooda adiga aqoonta lunbuu ilaahay kaala xisaabtamayaa qiyaamaha waaya tasniifkii iyo qaybintii dadka ayaa aynu ku jirnaa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi wasaabiquuna kuwii horreeyey alwaluuna ee sii horreeyey oo min almuhaajiriina walansaar muhaajiriintii iyo ansaartiia qoladii maka ka soo qaxdiya kuwii madiina sii deganaa ah oo asxaabtii nebiga ah waladiina tabacuuhum biixsaan iyo kuwii sama ku raacay wladiina kuwii itabacuuhum ku raacay biixsaanin wanaag iyo diin ku raacay radia allaahu canhu ilaahay baa ka raalli noqday waraduu canhu iyaguna ilaahaybay raalli ka noqdeen wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey jannaatin beera tajrii taxtaha alanhaar hoosteeda webiyaal sidaa ay u qulqulayaan khaalidiina fiiha abadan weligoodba way ku waarayaan jannooyinka lagama kaxaynayo dalika alfawz alcadiim kaasi waa liibaan weyn baa ilaahay saasaa ilaahay dadkiisu ay ugu calaamadsan yihin dadkiisu iskagama jiraan adigana iskaga ka darmi dadka xun iyo dadka wanaagsan dadkii ugu fadliga badnaa ayaa aayadani hoosta ka xariiqdoo la calaamadieyey waxay leeyihiin muhaajiriin iyo ansaar labadaba asxaabtii nebigu labadaasay u qaybsanaayeen qolyihii uu maka kusoo tarbiyeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo tobankii sano ilaahay daraaddii halkaa dadkoodii iyo dalkoodii iyo dunyadoodiiba uga yimid iyo qolyihii sida quruxda badan ee wanaagsan ee walaaltinimada ku jirta ugu soo dhaweeyey madiine labadaa qolo ayaa ilaahay halkan u ammaanay wuxuu u qaybiyey laba qaybood qaybta hore waxa weeye alsaabiquuna alawaluun qaybta labaadna waxa weye waladiina tabacuhum biixsaan laakiin kolkaas sidaa u eegto dee labadaba way fadli badanyihin labadaba ilaahay uu ka raali noqday kuweebaa laakiin sii laandheeraysan xagga <clears throat> camalkiiyo diin ahaan marka la eego dee kuwa labada taytale quruxda badan ilaahay siiya alsaabiquun alwaluun waa raggii horeeye sii horeeye wey rag iskuma jiro dad iskuma jiro ee waa dadkii horeeye sii horeeyey waxaa jira had jeer cilmiga mustalaxa ama usuul alxadiid markuu qofku akhriyaya waxaad arkaysaa waxa laydhaa dabaqaatu saxaaba ama kutubbaaba laga qorayba asxaabta iyo qaybahay lahaayeen ama siday jaranjarooyinka u kala sareeyaan asxaabtii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyagooda asxaaba waa ilaahay baa sidaan u kala fadilay marka dabaqaatu saxaaba dee tiro badan baa maaragtay ilaa labayo toban qaybood baa laga xusaa qaar ka midaba markaa aayaddu ay sheegaysa kuwii horeeye sii horeeye muhaajiriin iyo ansaarba leh waa kuwe aimada qaarkood waxa ay ku tegeen waxa weeye ilaa beder laga soo gaadho iyo wixii ka horeeyey raggii muslimay weeye ee ilaa beder ka qayb qaatay ahlu beder oo qura lagu sheegay intii beder xaadirtay waa lagu sheegay laakiin qowlka isagu markaa caamka ah waxa wey in la yidhaahdo beder ilaa beder raggii muminiinta ahaa wixii maka ka yimi iyo intii joogtay madiine labadaba aimada qaarkoodna waxa ay ku tegeen ilaa xudaybiya ilaa sanadii lixaad ee heshiiskii xudaybiye kambalka maka uu nebigu gaalada kula saxeexday ilaa wakhtigaa dadkii islaamnimadoodu ayso ilaa wakhtigaa muslin ahaa wey waaya qaybahaasaa loo badiyey mid kastaba ha la yidhaahdo laakiin waxaa aayadda ka muuqanaya maalintu islaamku jilecda sanaa maalintii dadka sii jeeday maalintii uu u baahnaa xoog iyo xoolo maalintii u baahnaa cid loo soo kasboo loo soo ururiyo ninkii islaamka isgarab taagay wuxuu doonayaba ha ku waaye wuxuu doonayaba ha ku waaye ninkii maalintaa ka badheedhay iyo ninkii ka hadhay inay kala horeeyaan saasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala <clears throat> laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakulan wacad allaahu lxusnaa saasaa ilaha wuli ma sinna fatxu maka intii ka horraysay dadkii jihaadka galay iyo kuwii ka dambeeyey ee waxbixintoodiiyo jihaadkoodu bacda fatxi maka uu ahaa labaduba way wanaagsan oo ilaahay khayrkiisa wuu siinaya bushaaradii loo qadin laakiin ma sinnabaa ilaha halkana ilaahay ma sinnabaa waladiina tabacuhum biixsaan iyo kuwii wanaag ku raacay waa asxaabtii ka dambaysay kuwa kale aimada qaarkoodna waxay leeyiin asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar ammaan bay leeyiin waaladiina tabacuuhum biixsaanin iyo kuwii ixsaanku raacay haynaga reebin inagu darbaa maaragta kaasaynu doorannae waaladiina tabacuuhum iyo kuwii ku raacay biixsaanin samo iyo diin iyo wanaag kuwii saabiqiin alawaliin ku raacay oo ah muslimiinta iyo mu'miniinta iman doona ilaa qiyaamaha ee kuma ego oo keliya asxaabta ilaahay baa ka raalli noqday iyaguna raalli bay noqdeen jannooyinkaasaa ilaahay u gelinayaa way ku waarayaan liibaan weyn bay helayaan tafsiirkaasina waa jira arrinta la sheegaya asxaabtii la ammaan kuwoodiisii horreeye la ammaan laakiin qof kastoo iimaanlahoo ilaa qiyaamaha iyaga raadkoodii haya waxaad halkaa ka arkaysaa waladiina tabacuuhum biixsaanin in diinta ilaahay loo fuliyo oo loogu camal falo oo loo rumeeyo oo macnaha loo hirgeliyo sidii asxaabtii nebi maxamed oo kale taa lafteedaa diina diinta in loo fahmo siday asxaabtu u fahmeen ilaan ilaahay baa wuxuu idhi fa in aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow nimanka gaalada idinka soo horjeeda hadday iimaankoodu noqdo kiinoo kale oo sidiinna ay ilaahay u rumeeyaan mu'miniin bay noqdeenoo way hanuuneen marka waladiina tabacuuhum biixsaan in la yidhaahdo salafuna saalix dadkeennii waa wanaagsanaae horeeyay diinta siday u fahmeen xayu innahum caasaruu rasuul wa xadaruu tanziil ilaa waxay la fadhiyeen nebi maxamed waxay goobjoog u ahaayeen qur-aankiio cusuboo qoyanoo soo degaya ayay goobjoog u ahaayeen marka wax badanoon dadka kale fahmayn bay iyagu fahmayeen marka sidii ay u camalfaleen iyo ixsaankoodii cidda ku raacday raalli noqoshaha ilaahay bay helaysa waaya wax ayaan dara leh asxaabta ilaahay oo ammaanay cidda wax ka sheegta ama cayda sida shiicadoo kale markaasoo aad iyo aad u liita waxay diin ka dhigteen cayda abuubakar iyo cumar iyo asxaabtii nebi maxamed in fara badan dhibka dhexmara iyaga iyo sunniga kaasi uu badan yahay caashey caayayaan abubakar bay caayayaan cumar bay caayayaan cumaan bay caayayaan cali iyo aalubeytka mooyaane inta kale waa eedaysanayaal aalubeytkii ilaahaybay aalubeytkii nebigay godob ka galeen bay ku odhanayaan oo ay laayeen sidaa daraaddeed dee bay u kala tirinayaan marka waa dhib jira nusuus fara badanna nebiga way ka sugnaatay caleyhi salaatu wasalaam ayaan darrada uu leeyahy asxaabta nebi maxamed qofka wax ka sheegaya waaya saasaa kuwaana ilaahay waa maana <clears throat> iyaga laftigooduna saasay ahaayeenoo abubakar sidiiq marka uu masalo daliilu waayo wuxuu odhan jiray oo nebi maxamed muxuu ka yeelay cumar binu khadaab marka uu aayad xadiis waayo wuxuu odhan jiray abubakar muxuu ka yeelay marka uu cumaan binu cafaan isagu daliilu waayo wuxuu odhan jiray cumar iyo abubakar maxay ka yeeleen raggii ka dambeeyna saasuu ha wa miman xawlakum buu ilahay dadka hareerihiinna waxaa ka min al acraabi ee reer miyiga ah munaafiquuna qaar munaafiqiina baa ka mid ah madiina hareeraheeda wa min ahli lmadiinati la yidhaahdo dadka deganna munaafiquuna baa iyadana ka mid ah munaafiqiintaas wa maraduu cala munaafiqnimada ku adkaystay oo ku turqabay laa taclamuhum adigu ma taqaanid nebi maxamedow naxnu naclamuhum annagaa naqaana buu ilahay yidhi munaafiqiinta sanucadibuhum maratayni laba jeer baannu ciqaabay uma yuraduuna waxaa loo celin doonaa ilaa cadaabin cadiim cadaab weyn baa loo ayaa la geyn doonaa ilahay cadaabkiisina wuu dambeeya wa aakharuuna kuwo kalena waa jiraan oo madiinay ka midihi min ahli lmadiina aakharuun reer madiina waxaa ka mida qolo kale oon munaafiqiinta ahayn kuwaasoo ictarafuu bidunuubihim gefkoodii qirtay iyagu khaladuu waxay isku dareen camalan saalixan camal wanaagsan iyo wa aakhara ku kale sayi'an oo xun camal xun iyo camal wanaagsan bay isku dareen casallahu rabbi wuxuu u dhow yahay an yatuuba calayhim inuu ka towbad aqbalu ka dhaafo wixii ay isku dhex dareen ina allaha hafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafo naxariistay bushaarada ah ha qabeen iyaguna qaybihii dadka ilaahay uu ka waramayaba halkan uu maaragtay aayaadka aynu ku haynay oo suuraddu waxaynu soo nidhi saddex qaybood bahayd qaybi tabuu horbay soo degtay qaybina iyadoo nebigu dagaalka tabuuka sanadii sagaalaad uu ku jiro oo aanu madiine kusoo noqon bay soo degtay qaybina waa ka dambaysay mid walba daabica ama muuqaalka aayaadku leeyihin baa laga fahmayaa waxaa markaa nasku uu tilmaamayaa waxa ilaahay uu diidan yahay inuu yahay xanuunkan iyo cudurkan kufriga la idhaahdo reermihiina reermiyinimadooda looma diidanaa reermagaalna reermagaalnimadooda looma diidanaa qolana ammaan iskama laha aanay diin iyo alla u dhowaansho ku yeelanin arrintu waa taa weeye marka dadkan madiina ku xeeran munaafiqiin baa ka mid ah min ahlilmadiina madiina dadka deganna munaafiqiin baa ka mid ah halkaa waxaad ka arkaysaa munaafiqanow inaanu wax sahlanahayn mar haddii nebi maxamed uu ag joogo oo qur-aankii uu ku soo degayo oo waxyigii ku soconayo oo wixii isweydaarta aayadii ay fashilinayso oo la cadaynayo ayay ka dhammaan waayeenay agjiifaan maxaad u malayn dad iska masaakiinahoo dee iyaguna qur-aanba aanu kusoo degayninba hadalkeeda dah waaya maraduu cala nifaaq sifadu waxay u gaar tahay baaba markaa muuqanaysa ila sifadu inta badan mawsuufka ay ku dhowdahayba aana usii tahaye min ahli lmadiinati munaafiquun reer madiine munaafiqiin baa ka mida maraduu cala nifaaq ehm, marada macnaheed waxa weye wuu madaxday ashayaatiin lilmarada shayaaiinta had jeer madaxa adag baa maradada la ydhaahdaa marka maraduu cala nifaaq munaafiqnimadii bay kusii adeygeen waa kuwa reer madiine wey markaadu waxay muujinaysaa labada munaafiq marka laysbarbardhiga munaafiqa magaaladaaba sii daranba ee madiina degan adigu ma taqaanid annagaa naqaana annagaa naqaana waaya sidaasiibaa markaa ilahay wuxuuse walow nashaau la araynaakahum falacriftahum bisiimaahum wala tacrifanahum fii laxni lqowl haddaan doonayo calaamadoodan kuu tilmaami laakiin kollayba carabka dalabta leh iyo waxa isweydaarsan ayaad ku garan doontaa munaafiq marka qayb ka mida munaafiqiinta waa loo sheegay nebiga caleyhi salaatu wasalaam asxaabigiisii xudayfe ee sirtiisa hayeyna waa u sheegay Eh, haddana muu layn jirin oo kamuu maaragtay seef ma saari jirin xujada iyo fashilaada iyo in lagu caddeeyo un mooyaane lama laynayn arrin kaleu nebigu eegaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka fikiraya heeriga guud iyo ceebta guud ee gaaladu ay ka dhiganayaan maaragtay dhaliisha ayuu eegi jiray marka laydhaa maadishi iyo aan aandila nagu sii daa nebi maxamed oo waxaa odhan jiray iska daaya yay odhan dadku ina muxamedan yaqtulu asxaabah maxamed asxaabtiisii buu laayay yaan la odhanina inaga daaya midda kale silsilad bay noqonaysaao marka munaafiqii la dilo mid iimaankiisu uu daciif yahay ayaa u hiilinayo isagana laga yaabaa inay xaadhato dabeetana ku kalaa laga yaabaa iimaankiisu qawaha inuu isna iimaankiisu daciifo oo dabeedna silsiladu saa isu jiidato marar badanna dee nebigu tijaabuu ka arkay oo markaa waa kaa joojiyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam kuwaas waa ah laba jeer baan cadaabayaa sanucadibu maratayn labada jeer waa goorma labada jeer waxaa lagu fasiray in de qofku marxaladuu marayaa marxalado ayuu marayaa marxaladaha waxaa ka mid ah ta wakhtiguu keenayo maalan maanta ayaa munaafiqii uu fashilmay berrituu fashilmayaa fadeexad cadaab ka weyni ma jiro waxaa kaloo lagu fasiray ifka ayaa ilaahay ku cadaabaya oo waxaa lagu cadaabayaa qabriga waa labada jeer cadaabkan weynna waa kii dambe lagu sii ambudaye uu gelaya in la ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar calaa kulli xaal laba iyo saddex iyo afar iyo ilaa aakhiraba cadaabunbay surayinkaa qaybtan kale ilaahay uuhi reer madiinay ka midin wa min ahli lmadiinati aakharuuna ctarafuu bidunuubihim waa niman qolihii ka hadhay nebi maxamed ayay ka mid ahayn caleyhi salaatu wasalaam tiradoodu ma badnayn abulubaabaa la xusaa waaya ninkaasi ama dhowrkaa qof markii ay arkeen inay dagaalkii nebigu u baxay ka hadheen waxay isku xidheen gidaarkaa ama tiirkaa aan idhaahno masaajidka dhexdiisa aartiirkaahana lagu xidho annagaaba sii xukumayne waanu gefnee intaasaa dhaari naga tahay inaan cid kale oo nebiga ahayn naga furinba halkaasaanu ku figaysnaanaynaae saan isku ogaan annagaa isxukunnay inaannu xabsi leenay iyo xadhig halkaana lagu fadeexadeeyo weliba nimankaasi markay ictiraafkaa sameeyeen ayaa dabeedna ay soo degeen aayaadkan ilaahay uu kaga towbad aqbalayo nebiguna xadhiggii isagaa ka furay calayhi salaatu wasalaam kolkii aayaddani ay soo degtay casaa casa allahu an yatuuba calayh ilaahay baa wuxuu u dhaweeya inuu ka toobad aqbala casaa ilaahay xaggiisa markay ka timaada waxay noqotaa xaqiiqa ilaahay wuxuu u dhowyahay laga yaabaa waa dhab weeye inuu ka toobad aqbalo wuu ka toobad aqbalay baa loo fahmaya saasuu kaga furay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagu marka hore khaladuu camalan saalixan wa sayi'an khaladuu waxay isku dareen camal wanaagsan iyo mid kala xun ayay isku dareen camalkooda wanaagsani diintoodii iyo iimaankoodii iyo asxaabinimadii hore u ahaa kan sayiaha ay ku dhex dareenno waa kahadhiday ka hadheen maalin ragis helay oo adkaa oo taariikhi ah maalin loo baahnaa qofka muuminka ah ilimaadkiisa hadhidday ka hadheen camal aad foolxun buu noqday kaasaa koodii hore ku noqday wax dhexgalay oo ka xumeeyey labadaasay isku dareena intii dambe ilaahay ka dhaaf waxaad halkaa ka arkaysa waxyaabaha aayaddu ay inoo tilmaamayso ee aynu ka qaadanayno waxaa ka mida ah waxyaabuu ilaahay kaga toobad aqbala ictiraafka aayadda waa lagu bilaabay ictarafuu buu ilaahay way qirteen ilaahay iyo ummadaba markaad dembidhaaf ka doonaysa waa inaad qirataa haddii aad qofka had iyo jeer aad gaf ka gasho aad tidhaahda hebelo waan kugu gafay raalliga ahaw aniga ayaa qaba waxaa iyo waxaa raalliga ahaw haddaad tidhaahdo waa raaligelin baan kaa bixinaya ayaan kaa siinaya dee qof guna mooye qofkii gobahi wuxuu ku leeyahy aniguna waan qaatay raaligelintaa waana kaa saamax ayuu leeyahy walilaahi lmaalu laclaa ilaahay baa tilmaanta wanaagsan le haddii addoonkii uu sidaa yeela ilaahay naxariista badnaa boqorkaa maxaad u malaynaysaa subxaana wa tacaala shuruudda towbad ay ka mid tahay alictiraaf shuruudaha asaasigae towbadda ilaahay uu qofka kaga dhaafayo waxaa ka mida inuu qirto horta ah, sidaas daraaddeed baa marka uu qofku qirto laga dhaafaya laakiin haddii aanu qirsanayn oo uu leeya mabaan dembaabinba waxani dembiba ma ahaba way iska reer magaalnima iyo dadku wax uu maaragta iskaga dhaqma una dembiba maaha kale kanaa dembiya badownimunbaa idin haysee hadduu macsiyadiiba qofku caynkaa leeyahay oonu dembinimoba aqoonsanayn oonu garawshiya bixinaynin laga dhaafi maayo waaya ka qaad buu ilaahay nebi maxamed oo min amwaalihim dadka xoolahooda sadaqatan sake ka qaad tutahiruhum aad ku nadiifinayso wa tusakiihim bihaa aad ku barakaynayso wa salli calayhim dadka u ducee markaad sakada ka qaadayso inna salaataka ducadaadu sakanun lahum deganaansho iyo xasilooni bay u tahay dadka wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqla wax walba ogsoon alam yaclamuu miyaanay ogayn dadku talow iyo kuwan gacanta go'an ee la meermeeraya sadaqada alam yaclamuu miyaanay ogayn bakhaylku miyaan ogayn an allaaha ilaahay huwa isagu yaqbalu tawbata inuu towbada ka aqbala can cibaadihi addoomihiisa inuu towbada ka aqbala miyaanay ogayn wayahudu sadaqaat sadaqooyinka iyo wixii ay bixinayaanna inuu ka gudoomo miyaanay ogsoonayn ka qaada isagu wa ana allaaha huwa tawaabu raxiim ilaahay inuu yahay mid towbad aqbal badan oo naxariis badan miyaanay taa ogsoonayn ha ogaadaan ilahay baa saa yidhi subxaana wa tacaala horaynu usoo marnay sakada in dadka qaarkood ay ku dhaliileen ciddii bixisa waynu soo aragnay qaarkoodoo munaafiqiintaana inay aragtiday ka qabeen maqrab ay tahay macnaha wax kashiiyo cashuur oo kale ah waynu soo aragnay dadka qaarkoodoo aragtidoodu ay wanaagsanayd iyo waxa ay ka qabaanoo ilaah iyo rasuulka ilaahayna ugu dhowaanaya ducada rasuulkana ku raadsanayay marka ducada rasuulka ee ay ku raadsanayeen baa lasii xoojiyey halkan waxaa la amray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sakadii faralkayd inuu dadka ka qaado waxaynu ku jirnay dagaal waxaynu ku jirnay xaalad laga waramayo dad munaafiqiin ahaayoo simbirraxday haddana waxa aynu arkaynaa qaybo cibaadaadkii ka mid ah iyo weliba qaybtii infaaqiyo waxbixinta ayay aayaddu soo dhigtay oo ah sakadii iyo barakada laga helayo qaybo kale oo iyaduna sulukiyaadkii iyo maxaanku idhahdaa la xidhiidha towbadkeenkii ayaa haddana ilaahay uu kusii xigsiiyey waxaad arkaysaa diintu inaan ahayn wax loo kala la kala sarifi karo ama kala soconaya laakiin waa wax isku wada dhaaban oo iyadoo aayadu ay ka warramayaan jihaadka ay haddana ka warramayaan towbadda oo ay ka warramayaan sekada oo ay ka warramayaan beeca oo ay ka warramayaan salaada waa manhaj keliya iswada dhammaystiraya oo isku wada lifaaqan oo aan la kala saari karaynin oo kan iyadoo lagu jiraabaa kanna la fulinaya iyadoo jihaadka lagu jiraabaa salaadiiiyo sakadii la fulinaya iyo cibaadaadkii oo inaanu kala baxsanayn manhajkani ee manhaj wada socdo oo isku dhammaystiran wiyay bay muujinaysaa aayaddu munaasabadda marka la eego dadka xoolahooda ka qaadsada waad ku nadiifinaysaa tusakiihim bihaana waad ku barakaynaysaa wey ilaahay baa ku barakaynaya laakiin sabab ayay u tahay barakada sakadu una ducee marka saddex faa-iido ayaad halkaa ka aragtay oo bixintii waajibka iyo sakada iyo sadaqada laga helayo ta horraysaa waxa weeye dahaara maalkiibaa daahir noqonaya oo qofkiibaa daahir noqonaya oo wuxuu ka daahir noqonayaa dembigii oo wuxuu ka daahir noqonayaa bakhaylnimadii oo wuxuu ka daahir noqonayaa ceebtii la ceebayn lahaa ee la odhan lahaa hebel waajibka ma guto tudahiruhum tusakiihim bihaa waxay tilmaamaysaa waa taskiya taskiya waa fawaaidka sekada ayay ka mid qad aflaxa man zakaaha waqad haaba man dasaaha qad aflaxa man tasakaa wadakara sma rabbihi fasalla marka ataskiya waa inuu ilaahay dembigii kaga salabeeyo oo qofkii uu ka dhaafo dembigii salli calayhim salaadu waa ducaa ducaduu nebi maxamed duceeye maxaad u malay salligaynu nebiga ku salliyaynaa qiimihii salaadku isaguna ku salleeye kii sadaqada bixinayay isagana dee fadligiisa waad garan salaadii rasuulka sal allahu calayhi wasalam ilaahabaaba fasira wuxuu ihi salaadaadu sakan bayt deganaanshayd qofkay deganaansho u tahay xoolahay deganaansho uta kuu saldhigaya dalkana deganaanshay u tahay dal sekada laga bixin waaye oo xoolihiisii ay sekadii ku jirto oo dadkii ay ku bakhayleen dee sakan ma jiro marka sakanka iyo raaxada iyo nafiska iyo amniga intaba waxaa lagu helaa shacaa'irka iyo calaamooyinka waaweyna diinta ilaahay oo la fuliyo oo la ogo ila ilaahay baa deganaanshahaye bushaaru ilaahay bixiyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam amarkan wuu qaatay kooxo sekada soo ururiyuu kala diray caalamka iyo gobolada markaasaa wuxuu lahaa sekada soo qaad u sheeg inuu ilaahay ku waajibiyey xoolahooda dadka seko tu'khadu min akhniyaahim wa turaddu ilaa fuqaraahim sekada anagu cuni mayno xalaalna nooma aha nebiga iyo aalkiisa laakiin waxaa laga qaadayaa dadka halkaa jooga fuqaradooda eh, aqniyadooda fuqaradoodana waa lagu celinayaa dadka maalqabeenka intoo laga qaadae gobolkaa degan ayuunbaa lagu celinayaa un eh, fuqaradoodana lagaba soo qaadi maaya saa u sheeg amarkaa wuu fuliyey ku salli baa la yidhi waa ku salliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa saxiixu muslim ku sugan markii sadaqada loo keenay nebigu qolaa u keentay aalu abi awfa la ydhaah reer bani aali awfa markaasaa wuxuu ihi allaahuma salli calaa aali abi awfa ilaahw qoladan reer abi awfa la yidhaahdee sekada noo keenay waan ku salliyey u duceeya wey salaad waa duca wey <clears throat> waaya waxaynu ka fahmaynaa halkaa qofka waajibka marka la siiyo sekada miskiinku ama qofkii wakiilka ka ahaa waa inuu u duceeyo qofkii bixiye waxan ka waajib bixiye waa loo ducaynaya ka sunno bixiye waa loo ducaynaya ka ixsaan iyo wanaag sameeya ka cilmi bixiya mid walba waa loo ducaynaya islaamka dabeecaddiisa maaha qof loo ixsaan sameeyey afka buura waa dhaqan liita dhaqankaas qof intoo loo ixsaan sameeyo la siiyey wax lagu taray arin iyo aqoon iyo adduun mid kasta qofka intoo wax lagu tara aanu marka hore haynin oo la siiyo inuu ka mahadnaqi waayo ma aha qofka muslimka dhaqankiisa maaha qofka muslimka ahi isagoo eeg sekadan waajibbabaad ugu lahayd ka kusiye waajibbaad ugu lahayd haddana waajibkaa gudashada uu gutay waa inaad ugu mahadnaqdaa waa inaad ugu ducaysaa waa inaad abaal u sheegataa inaad abaal ugu hayso hambalyadaasaa loo baahanyay isagiina way ka farxinaysa oo way dhiiri gelinaysa oo ku bakhayli maayo haddii kii uu u dhiibaaba idhahdo war waxaan noo dhiibay muxuu ahaa waar naga tagoo qaada siday dadkeena had iyo jeer marar badan isticmaalaan ma waxaanaad annagana siinaysaa waxan waanu ka weynayna kaamaanaan sugaynin waar waxaaga akoonka iskaga haysaba odhanaya dad waalanbaabad waxu dhiibtaybe marka laga yaabaa qofkii inuu bakhaylaba marka adigu sabab ha u noqonin ilaahay baa ummadda dhiiriyo wuxuu hi alam yaclamuu ana allaha huwa yaqbalu tawbata can cibaadih miyaanay ogeyn inuu ilahay toobadda addoomihiisa ka aqbalo bal eraygaa u fiirso miyaanay ogeyn miyaanay ogeyn inay leeyihiin ilaah dhaafa dunuubtao dhan maxay u quusanayaan maxay fursadda uga faa'iidaysan laayihi aayaddii kale ee min arjal aayaat aayadaha ugu rajada badan dadka ka mid ahayd sida tan oo kale qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica nebi maxamedoo fariintan addoommahayga dembaabay iga gaadhsii way dembaabeenna ilaahay buu yidhi haddana addoommahayga buu yidhi ilaa cid kale addoomma uma ahe isagunba addoomma loo yahay kuwa dembaabay ee gafe addoommahaygaa fariintan gaadhsiiya waxaa tidhaahdaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican dembi oo dhan ilaahay wuu dhaafa dembi aanu dhaafin ma jira ha toobadkeena halkana ilahay wuxuu maxay u ogaan waa inay ilaahay le alaa yaclamuu ana lahum rabban yakfiru dunuuba jamiican inay leeyihin ilaah dembigoo dhaaf dembigoo dhan dhaafa dee ogaadaan waa bushaara waa soo dhowayn waa ilaah ku dhiirigelinaya addoonkii inuu fursada ka faa'idaysto towbadiina waa faral qofku mar hadduu dambaaba faral bay ku tahay habeen iyo maalinba towbada badso waxaad ogtiiyo waxaanad ogaynba uu kaa dhacayaa wayaudu sadaqaat sadaqadana ilaahay wuu qaadaa sadaqadaa loo dhiibayo qofka sadaqadaa loo dhiibaya rasuulka sadaqadaa halkeedii la dhigayo waxaa laga dhigayaa midaan ilaahay gacanta ka gelisa oo kale yaud markaa af soomaaliya lagu fasiro isagaa guddooma isagaa kaa gudoomo adiga kaa qaadaya w ilaahay subxaanahu watacaala nabigu maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixabuu ku sharxay aayadda markaasaa wuxuu yihi ina allaha yaqbalu sadaqata wayahuduha biyamiini ilaahay isagaa qaada sadaqadoo yamiintiisu ku qaadaa midigtiisa fa yurabbiiha liaxadikum kamaa yurabbi axadukum uhra markaa wuu u kordhinayaa sadaqadii oo u barbaarinayaa oo u kobcinayaa qofka sida qofku uu u kobciyo baqashiisan yar ama hadiyo iyo jeer neefka yar uu fuulayo siduu u kobciyo oo kale ayuu ilaahay qofkan sadaqadiisa ugu kobcinaya ilaa luqmada uu leegaysiiye cantuugadii qof uu siiyey wuu u kobcinaya kobcinaya ilaa ay buurtan uxud leegaata buu nebigu uhi caleyhi salaatu wasalaam buurtaasoo aada u weyn waqul icmaluu dadya camal fala fasayara allaahu ilaahay baa arkaya camalakum buu arkaya wa rasuuluhuna wuu arkaya walmu'minuunana way arkayaan camal sameeya ilaahay rasuulkiiyo muminiintuba camalkiina way arkayaan waseturaduuna waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi washahaada ilaaha waxa maqbaiyo waxa maqanaya waxa muuqda isku sii ogsoon baa laydin horgeyn fa yunabi'ukum kuntum tacmaluun camalkaad samaynaysaan buu idiin warrami wa aakharuuna dad kalena reer madiina waa ka mid la dibdhigay murjowna loo kaadiyey liamri illaah go-aan ilaahay baa lala sugayaa imaa yucadibuhum inuu cadaabo waimaa yatuubu calayhim iyo inuu ka toobad aqbalo labaduba waa suuragale hala suga kuwaana wallahu caliimun xakiim ilaahay baa cilmi iyo xikmadba iskaleh sidaasi baa ilaahay uu tilmaamo qul nebi maxamedow sidaa dheh wuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa kaasoo waa inoo yidhi ilaahay wuxuu eegayaa dadka camalkooda rasuulkuna dadka camalkoodu eegayaa waa ku markhaati koow maalinta qiyaamaha marka uu nebi maxamed soo xaadira intii waxataa dhintay kadib dadka camalka samaynaya haddana maca inaga markhaatiinbuu inagu yahay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaai shahiida xaaladdu say noqon doontaa adigoo ummadan markhaati ku ah sida rasuul weliba ummadiisa markhaati ugu yahay oo suwaabuu inaga tegaye sidee buu markhaati inoogu yahay ama uu inoo arkayaa markay dadku halkaa aysan soo taagaan bannaanka qiyaamaha qof walba calaama laga muujinaya mid waloo eedaysanba astaamo iyo birbidaa ka duulaya uu nebigu ku garanaya calayhi salaatu wasalaam kaasi inuu oo markaasuu ku markhaati kacaya kii hagaagsanna calaamad buu u leeyahay kii eedaysanahayna calaamad buu u leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu midna u markhaati kacaya midna ku markhaati kacaya ummaduna dadka muminiintaana markhaatigooda ilaahay wuu tixgeliyey antum shuhadaaullahi fi lard jinaasad baa lala soo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo fadhiya asxaabtu waxay idhaahdeen walay nin wanaagsan bu waa la ammaanay kolkaasuu ihi eh, wajabat jinaasad labaad baa lala soo maro way eedeeyeen kii waa laga nastay kii waa laga nastay way eedeeyeen kolkaasuu ihi wajabat bal noo fasir baa lay wajabad waa maxay kii horena waa ammaanteenoo janna u waajibtay kan dambena waa eedayseenoo naar baa u waajibtay idinkuna markhaatiyaashii ilaahay baa tihiine dhulka uga markhaatiga ahaa marka laakiin markhaatiga la eegayaa markhaatiga dadka xun ma aha dadkao dhan haddaad wax ka dhagaysato kuwa liitaa qofka mu'minkaabay eedaynayaan dee oo ay odhanayaan kaasi waa ahlu naar ka faasiqaana waa ahlu janna bay odhanayaan laakiin aayadda eeg waalmu'minuun markhaatiga ilahay u tixgelinaya waa kee aynu ku xisaabtameen waa markhaatiga mu'miniinta shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilm ululcilmigu waa dadka mu'miniinta ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba camalkiina way arkayaan ilaahay baa laydin horgayn isagaa idin xisaabin qaybtan kale ilaahay uhi go-aankooda waa la dibdhigay waa kacab ibnu maalik hilaal ibnu umaya maraarat bnu rabiic saddexda asxaabi nabigay ka hadheen calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu yimina arrinkoodii way qirteen dabeetana wuxuuhi ilaahay haydin xukumee halkaa iska fadhiista qisadoodu way dambaysaa mar gaara inoo iman doonta iyaga iyagana waa qolo la dibdhigay in la cadaabiya in laga toobad aqbalo ilaahay fadligiisa waa laga toobad aqbalay marka sidaasaa qaybaha ah aayaadku bixinayaan dadkii loo qaybinayaa qayb eeday camalkeedii iyo qayb mahadisay mid walba laguu sheeg ka aad raacaysana qofkii waa dooranaya u kala arkaya